alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira qaala imaamu nawowiy raximah llah xadiidka kun iyo sagaal boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo saddex wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ina adnaa maqcadi axadikum min aljannati an yaquula lahu tamanna fayatamanna wayatamanna fayaquulu lahu hal tamannayt muslim waxa uu ka soo wariyey abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi ina adnaa maqcadi axadikum halka ugu hoosaysaa ee midkiin fadhiistaa min aljannati xaal jannada maqcadkaasi ka mid yahay an yaquula lahu waa inuu ku yidhaahdo ilaahay tamanna tamanni buu ku yidhahdaa ilaahay wax jeclaysoo tamanni fayatamannaa waa tamaniyaya waa jeclaysanaya waxaasaan doonaya waxaasaan tamaniyaya waxaasaan jeclaan lahaa wayatamanaa waa tamaniyaya fayaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa hal tamannayta ma tamaniday fayaquulu wuxuu odhanayaa nacam haa fayaquulu lahu allah wuxuu ku odhanayaa faina laka maa tamanayta wa milahu macah fa inna laka waxaa kuu sugnaaday maa tamannayta wixii aad tamanidee jeclaysataa kuu sugnaaday wa milahu macah iyo wax la midoo weheliya ayaa kuu sugnaaday intii aad tamaniday iyo in kaleo ka dheeraadaba waad helaysaa waad yeelanaysaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa cidda jannada gasha ka ugu derajada hooseeya ee ugu maqaamkii mansilada hooseeya ayaa wax alla wuxuu jeclaysta helaya ziyaado kalena loogu daraya yaa bal haddii kii ugu hooseeyey halkaa joogo oo wax alla wuxuu tamanniyo oo uu jeclaysto la siinaayo hadduu yidhahdo adduunyada muggeed baan doonayaa janno ah ya oo uu tamaniyo la siinaayo weliba dheeraad kalena loogu daraayo bal maxaad u malaynaysaa markaysa markaa dadka ka darajada sarreeya maqaamaday joogaan iyo mansilada ay galeen iyo jannaday haystaan intay la eg tahay waxaad garanaysaa inay markaa aad iyo aad yacni markaa jannadii u weyn tahay waana ta ilaahay inoo sheegay eh, in marka waxa weeye ballaarhkeedu carduha asamaawaatu waalard yacni carduha ka cardi asamaa'i waalard labada lafdiba waa ta laynoogu sheegay inay cirarka iyo dhulka yacni markaa jannadaasi ay la ballaar tahay inay jannadaasi ay la ballaar tahay waa ta laynoogu sheegay marka iyadoo tayadeeda iyo nicmadeedu ay markaa tahay mid aad iyo aad ziyaado u ah oo wax la mida aan u jirin bay marka dambena tahay mid markaa baaqiya ah, oo aan marnaba yacni markaa dhammaanayn oo aan laga yaqaafayn oo aan laga guurayn oo aan laga gaboobayn oo aan laga geeriyoonayn oo aan laga xanuunsanayn oo mar walba nicmadii iyo ladnaantii lagu sugnaanaayo yacni wax kastay doonaanna ay helayaan waxay waayayaan ma jirto waxay jeclaystaan yani waxa weye waa helayaan mar walba waa la siinayaa jiifka iyo joogga iyo taagnida mid walba waa ku goosanayaan wajana aljannatayni daan goosiga markaa midhaha laga goosanayo jannadu waa dhow yahay halkan dhow buu markaysaga waxa noqonaya ya yacni hadduu taagan yahay iyo hadduu fadhiyo iyo hadduu jiifo isku sibuu u goosanaya hadduu jiifo inuu u soo saro fadhiisto uma baahna hadduu jiifo oo uu jeclaysto laanta markaysa marka waxaan yani e, ugu dheer ee ugu sarraysa midhaha ku yaalla inuu goosto uu u baahdo iyadaa saa u soo dhowaanaysa markaasay halkiisa ugu imanaysa isagoo jiifu saa u goosanaya uma sara fadhiisanaayo tiigso ma jirto tiigso ma jirto yacni jiifka iyo joogga iyo fadhiga mid walba waa ku goosanaya mid walba waa u soo dhowdi mid koritaan uga baahan mid dhibaato ka kaga imanaysay ma aha yacni shimbir duulaya jannada ayuu wuxuu jeclaysanayaa isagoo yacni shimbirkaasi markaa waxa weeye qaabkaa u samaysan ama muwafaysan ama kadaa ah ama caynkaas ama sidaas in loo keeno markiiba markaas usoo dhacaya isagoo caynkii ah isagoo sidii ah ayuu usoo dhacaya marka yani waxa weeye nicmada jannadu sidaas iyadaa qaali u tahay xadiidkan waxaa laynoogu sheegay fa ina laka maa tamanayta wa macahu xadiiskii ibnu mascuud iyo xadiiskii mukhiirana waxaynu ku soo aragnay yani siyaado intaa ka badan in la siinaayo oo wuxuu sheegayaa xadiiska cabdullahi ibn mascuud qofkii ugu jannada yaraa ee bimacnaa ugu dembeedgelayay jannada waxaa lagu yidhaahdaa idhab fadkhul iljanna faina laka mila dunya wa casharata amhaaliha aw ina laka mila casharati amhaali addunya haddaba waa kii markaa lasoo cadaabay ee naarta laga soo saaray ee cid naarta laga soo bixiyo ugu dambeeyey jannada cid la geliyana ugu dambeedgelaya oo noqonaya qofka ugu dambeeya jannada gala waa adnaa manzila waa qofka ugu mansilada hooseeya ayaa waxaa lagu yidhaahdaa ordo jannada gal waxaa kuu sugnaatay adduunyada in la eg iyo toban la mida ya hadda maaragta yacni waxa weeye adduunyada iyo toban la mida ku sugnaatay aw ina laka mila casharati amhaali dunya raawii baa ka shakiyey ma wuxuu yidhi yani adduunyada iyo toban la mida oo noqonaysa waxaweyaan yani koob iyo toban laabkeed mise wuxuu idhi aw ina laka mila casharati amhaali dunya adduunyada toban laabkeed baa u sugnaatay yani adduunyada markaa toban la mida u sugnaatay marka waxa weeye waxaad garanaysaa sida markaa jannadii ay u ballaadhan tahay xadiiska ka horeeya ee xadiisu lmughiira inuu soo maray isaguna wuxuu tilmaamayaa isaguna waa ka ugu derajada hooseeya jannada ayuu sheegaya yacni sa'ala muusa calayhi salaam rabbahu ma adna ahli iljannati manzila markaasaa laynoo sheegay marka fa yuqaalu lahu atardaa an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluuki dunya ma ku raalli noqonaysaa inuu ku sugnaado boqor boqorradii adduunyada ka midii mulkigiisii in la eg inay kuu sugnaato maku raalli noqonayso markaasoo dhan ilahay oo raalli baan ku noqonaya markaasaa la yidhahdaa taasaa kuu sugnaatay wa miluhu wa miluhu afar goor baa la odhanaya shan bay isku noqonaya waa boqor boqoradii adduunyada ka mida mulkigiisii shanlaabkeedu weeye marka shanaad buu wuxuu odhanaya radiitu rabbi rabbigo raalli baa noqda ya weliba intaasi dee dhulkan saxraha ma aha iyo qorfaha ah waa intaasoo jannadii ka mid a ah. waa intaasoo dee jannadii ka mida ah weeye markaasaa haddana waxaa lagu odhanayaa haada laka wa casharatu amhaalih kaasaa kuu sugnaaday toban kaleoo la midina waa kuu sugnaatay majmuucii shanlaabka ahaa ee boqorkaa mulkigiisii ku shanlaabmayey ayaa la yidhi waxaa kuu sugnaaday toban la mida ah. marka waxa weeye markii lagu dhuftay shan mulkigiisii haddana lagu dhuftay markaysagaa toban shantii lagu dhuftay waxay noqonayaan waa kontonlaabkii boqorkaasi mulkigu haystay kontonlaabkeed ila marna waxa weeye waa shan jibbaar marna waxa weeye majmuucii baa toban jibbaar ah markaa shan lagu dhuftay toban waxay noqotay konton marka boqorkaasi mulkigu haysto konton jibbaarkeed oo janno ah baa la siinaya boqoradu waa kale mulki badnaayeen dee qaar baa markaysaga belado badan xukumayey qaar baa markaysaga markaa in yar xukumayey marka boqorada qaarkood dee dhul fara badan bay ka talinayeen dhul fara badan ayay markaa ka talinayeen marka hadda waxaa laga yaabaa in markaa iskaga dhowaanaysaba markaysaga intan kale ku dhowaanayso marka ishkaalku wuxuu yahay labadaa xadiis hadday intaa sheegeen xadiiskanna uu tilmaamayo fa inna laka maa tamanayta wa milahu macahu see loo kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo kulminayaa in lagu xambaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hore in intan loo sheegay oo la ogeysiiyey in intaasi u sugnaanayso kadibna markii dambe ziyaadada markaysa markaa loo sheegay oo xadiiska markaa ziyaadada koobsanaya ayaa dee markaa noqonaya in marka waxaba la qaato noqonaya waxaana lagu xambaarayaa waxyiga marba in loo waxyooday ayaa markaa lagu xambaaraya ama nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu intan sheegay ayaa markaa abu hurayra ama markaysa marka waxaan yani ama majliskii ka tegay ama wax la mida yacni markaa dabeedna saxaabada kala maqlay isaguna markaysa marka inta ziyaadada kale ma maqlin yacni marka la yidhaahdo ama la yidhaahdo markaas intaasaa loo waxyooday markii hore markii dambena waa loo kordhiyey yacni marka la yidhaahdo waa yahay calaa kulli xaal ta ziyaadada le baa muctamadkii noqonaysa ta kale wa milahu macahu in la yidhi ma diidayso ilaaba ilaa inaan wax ka dheeraada la siinayn waayo waxa ugu badan laga qaadan karaa waa mafhuum weeye mafhuumkana mantuuqa ka xoog badan mantuuqa ayaa markaysaga ka xoog badan marka taana saas yada a culamada qaarkood waxay kaloo yidhaahdeen waxaa dhici kartaa in kan khusuuskiisa ilaahay ku odhanaayo waxaa tamani oo waxaa tamani oo waxaa tamani waa laynagu sheegaya axaadiista qaarkood in wax la xasuusinayo marka waxaa yacni markaa laga yaabaa yani inta halkan kale laynoogu sheegay in markaa jumladii tamanigiisa ay ka mid noqoto dabeedna la yidhahdo in kalaa lagugu daraya yacni saa lagu yidhaahdo calaa kulli xaal awjuhdaasaa lagu kulminayaa labada wejiee hore ayaa fiican xadiidka kun iyo sagaal boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo afar wacan abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala الله alayh wasalam qaal ina allaha caza wajala yaqulu liahli ljannati ya ahla ljannati fayaquuluuna labayka rabbana wa sacdayk abi saciidin alkhudri waa sacd bnu malik bnu sinaan waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh uu yidhi ina allaha caza wajalla yaquulu liahli iljannati ya ahla aljanna ina allaha allah caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne yaquulu wuxuu yidhaahdaa liahli iljannati ahlu jannaha wuxuu ku yidhaahdaa yaa ahla aljannati ahlu jannow fayaquuluuna waxay odhanayaan labayka rabbana ku ajiibnay rabbigayow oo ijaabatan bacda ijaaba ijaabo ijaabo ka dambaysaannu ku ajiibaynaa yacni markaa aqbalaadda warkaaga aannu aqbalayno ee yeelayno ayaannu joogtaynaynaa wasacdayg waxaannu kaa doonaynaa kaalmaanu kaa rabnaa yacni waxaanu ku weydiisanaynaa iscaadan bacda iscaad yacni ayaannu ku weydiisanaynaa yacni as'aluka an tuscidanii wa tuciinanii inaad i kaalmayso ayaan kaa dalbayaa ama sacaadaat baan kaa dalbayaa iyo kaalmooyin ama liibaan baan kaa dalbayaa inaad liibaanna siiso oo waxa weeye markaa aad liibaan igu arsaaqdo ayaan markaa kaa dalbayaa sacaado abadi ah waalkhayru fii yadayk khayrku dhammaantii fii yadayk gacmahaaguu ku sugan yahay labadaada gacmood ayuu ku sugan yahay gacmaha ilaahay waa gacmo aan la mid ahayn gacmaha makhluuqaadka kayfkooda iyo qaabkoodana aynaan garanayn ee sida laynoogu sheegay aynu u rumaynayno fa yaquulu wuxuu odhanayaa hal radiitum ma raalli noqoteen buu ilaahay ku yidhaahdaa fa yaquuluuna waxay odhanayaan wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday laa nardaa xaal annaan raalli noqonayn maxaa noo sugnaaday waa jumla xaaliya yaa rabbanaa rabbigayow ayu shayin sabata lanaa maxaa noo sugnaaday laa nardaa xaal aanaan raalli noqonaynin maxaa noo sugnaaday bimacnaa ma suuragal aha inaan raalli noqon weynaa waqad actaytana iyada oo aadna siisay walxaal qad actaytana aadna siisay maxaan u raalli noqon weynaa kaanna hilayin raalli noqonaynaa waqad acdaytana walxaal qad acdaytanaa xaqiiqe aadna siisay maa lam tucti axadan waxaanad cid siin min khalqika khalqigaaga cid ka mida waxaanad siin adoonna siiyey maxaanaan u raalli noqonayn waa raalli noqonaynaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa alaa uctiikum afdala min dalik alaa uctiikum maydin siiyaa afdala min dalik wax taa ka fadli badan oo ka mudan oo ka wanaagsan fayaquuluuna waxay odhanayaan wa ayu shayin afdalu min dalik oo shaygeebaa taa ka fadli badan oo ka wanaagsan fayaquulu wuxuu odhanayaa allah uxillu calaykum ridwaanii fala askhatu calaykum bacdahu abada uxillu calaykum waxaan idinku soo dejinayaa korkiinna ridwaanii raalli ahaanshahayga ridwaani iyo ridwaani ra'da la godo ama la hoos dhigo labaduba bannaan labaduba waa fasiix qur'aankana labadaba waa la akhriyey wa ridwaanu min allaahi yani waxa weye ra'da in la godo iyo in la kordhigo waa laba qira'a oo sabciya weeye uxillu calaykum waxaan idinku soo dejinayaa ridwaani raalli ahaanshahayga falaa askhatu calaykum bacdahu abada falaa askhatu cadhoon maayo calaykum korkiinna idin cadhoon maayo bacdahu yacni markan dabadeed yacni iminka dabadeed abadan weligiin idin cadhoon maayo abada alaabaad dib idinku cadhoon maayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka waxaa laga qaadanayaa in ilaahay hadlo oo ahlu jannaha la hadlaayo ilaahayna uu hadlo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni ilaahay xuruuftan inuu ku hadlayo ya ahla aljannati waayo maquul qowlkii waa xuruuftan marka qowlka odhanaaya ina allaha laa yatakalamu bixarfin wa sawt waa qowl baatil aan sax ahayn ilaahay xuruuf iyo codba waa ku hadlaa xuruuf iyo codba waa ku hadlaa codkiisu ilaahay lama mid aha codka makhluuqaadka siduu doonuuna ilaahay u hadlaa hadalka ilaahayna hadalka makhluuqaadka lama mid aha marka hadalka in ilaahay hadalka loo sugayo waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ahlu jannaha allah inuu ka raalli noqonayo oo ilaahay la khitaabayo oo nicmada jasadiga keliya ma ahee yacni macnawi ahaan iyo jasad ahaan mid walba waa loogu nicmaynaya si walba waa loogu nicmaynaya marka waxa weeye waa la raaligelinayaa yacni waxa weeye jirkoodii iyo qalbigoodii iyo ruuxdoodii iyo naftoodii iyo waxa weeye markaa dhammaan waa wada raaxaysteen raaxa markaysaa dhammaystiran ayay raaxaysteen waxa weeye yani naciimka abadiga ah ayay ku baaqi noqonayaan ilaahay markuu la hadlo ahlu jannaha waxay ku yidhahaan labayka rabbana wa sacdayk fii yadayk allah bay ammaanayaan ammaanta ilaahay la ammaanayana waa shay wanaagsan weeye oo allah inay ammaanaan waxa weeye waa shay markaa ilaahay jecel yahay waata nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ku sheegay yacni waxa weeye cid ilaahay ammaanta ka jeceli ma jirto min ajli dalika madaxa nafsah sidaas daraaddeed buu ilaahay isu ammaana marka waalkhayru fii yadayk khayrku dhammaantii gacmahaagu ku suganyo ada haya sharkii laguma darin ya hatii xadiiskii kale ay ku soo aroortay waalkhayru kulluhu fii yadayka washaru laysa ilayk xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey ee istiftaaxa salaadda ku saabsanaa waxaa ka mid ahaa waalkhayru kulluhu fii yadayk khayrku dhammaantii gacmahaagu ku sugan yahay labadaada gacmood waasharu laysa ilayk sharkuna xaggaaga ma aho adiga laguma nisbeeyo sharka ta'adub ilaahay laga edebsanayaan shar loogu nisbayn ta kale ilaahay afcaashiisa wax shari kuma jiraan yaa afcaasha ilaahay waa wada khayr weeye afcaasha ilaahay dhammaan waa wada khayr waxaa farqi u dhexeeya ficilka iyo mafcuulka ayaa farqi u dhexeeya mafcuulaadka iyo makhluuqaadka ee qaarkood shar baa ku sugan laakiin ficilka ilaahay iyo afcaasha ilaahay wax shari kuma sugnaa afcaal ullahi kulluhaa khayr oo dee waxyaalaha markaa in eh, sharka inuu ilaahay abuuray yacni kufriga iyo xumaanta iyo fisqiga iyo ashyaada iyo ciqaabta lagu ciqaabaayo iyo kaafiriinta markaysaga gaaloobay inuu ilaahay abuuray iyo shayaadiinta inuu abuuray abuurista uu abuuray shar maaha abuurista uu abuuray iyagu waa shar laakiin inuu ilaahay abuuraa waa ficlullaahi marka ficilka ilaahay shar ma inuu ilaahay khayr iyo sharba qadaray oo sharku ka mid yahay waxyaalahu qadaray taqdiirista uu ilaahay qadaraa shar ma aha laakiin muqadarka la qadaray yani waxa weeye shar baa ku jira marka hunaaka farqun bayna alficli walmafcuul yani ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ficilkiiyo mafcuulka fara udhexeeya ficilkiiyo mafcuulka farqi ayaa udhexeeya marka waxa weeye inuu ilaahay dunuubta iyo sharka iyo gaalnimada iyo macaasida iyo shayaadiinta iyo gaalada iyo ciqaabta markaysaga sharka lagu ciqaabaayo inuu ilaahay abuuraa oo qadaraa waa khayr weeye waxaana ku jira yacni xikam weyn baa ku jira iyo faham markaa lagu fahmaayo yacni ilaahay tawxiidkiisi iyo asmaadiisi iyo sifaatkiisi lagu garanao oo haddaanu ilaahay shar abuuri lahayn oo shar qadari lahayn yacni asmaa badan oo ilaahay u sugnaatay iyo sifooyin yacni lama fahmin inuu ilaahay shadiidulciqaab yahay inuu ilaahay hafuururaxiim yahay hafuur inuu ilaahay yahay inuu ilaahay duu makfira yahay dembi dhaafis inuu saaxiib yahay inuu cafuwu yahay mid cafin badan oo cafi u saaxiib yahay yacni markaysa waxa lama fahmin oo lama garteen inuu ilaahay tawaab yahay lama fahmin wax laga toobad keenaaba haddaynay jirin wax markaysaga lagu dambaabaaba haddaynay jirin dembi la dhaafaaba haddaynay jirin dembi markaysa marka cid lagu ciqaabaya haddaynay jirin yani waxyaalo badan baan markaysaga la fahmayn xataa marka waxa sifaatka ku liddiga ah lama garteenoo lama fahmayn yucrafu shayu bididih shayga lidkiisa lagu fahmaa shayga lidkiisa ayaa lagu gartaa marka waxa weeye yani markaa waxyaalo badan baan markaysa waxa la garteen marka qadarista uu ilaahay qadaray abuurista uu ilaahay abuuray khayr weeye laakiin ka abuuray yani marka uu shar yahay waxaa la waa marka sharku waa fii bacdi mafcuulaatihi wa muqadaraatihi ashyaadu ilaahay qadaray iyo ashyaadu ilaahay abuuray wax ka mida ayaa sharku ku sugan yahay laakiin waxa weeye inuu ilaahay qadaro inuu ilaahay abuuro inuu ilaahay jirsiiyo siiyo yani waxa weye iyadu shar ma aha waa khayr inuu ilaahay yahay qadiir inuu yahay qudro badan yahay wallahu calaa kulli shayin qadiir oo ashyaada mutadaadaadka abuuri karo oo jirsiin karo yani marka waxawn ayay caddaynaysa waxyaalo badan oo markaysa marka ayaa ku xidhnaanaya oo waxaa ka mida ah waxa weeye jihaad ma jireen yani waxa weeyaan sawaabkii jihaad laga heli lahaana lama heleen nacaybkii gaalada la nacayey iyo dadka xun la nacayey oo ilaahay dartii loo nacayey ma jireen sawaabkii laga helayena lama heleen waxyaalahaasoo dhami markaysa wa ma jireen imtixaankii dadka laysku imtixaanayey ma jireen yani waxa ila dadkii baa laysku imtixaanaya walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacd yagii baa laysku daafacaya walow yashaa allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd yani laakiin qaarkiinba qaarka kale ku imtixaanaya qaarkiinba qaarka kale ilaahay waa qaadir buu ku ahaa inuu gaalada markaysa markaa jabiyo oo halaago oo aanu midhba ka reebin iyadoo aan markaysa muminiinta laguma kalifin jihaad iyo dagaal iyo waxba lagu kalifin laakiin dee xikmada ilaahay baa waxay ku tacalluqday in dadkii la ysku imtixaano oo kuwan markaa muminiinta laftooda lagu imtixaano gaalada ay la jihaadayaan iyo collowga ay la colloobayaan iyo dirirta ay la dirirayaan iyo difaaca ay iska daafacayaan iyo dagaalka ay la dagaalamayaan markaysaga hujuuman wa dafcan mid walba marka waxa weeye xikam badan baa ku sugan marka bi hada alictibaar marka xikamka loo eego waxay noqonaysaa khayr misaal aan soo qabto maalan qof hadii ku dhacdo eh, xubin jidhkiisa ka ayaa waxaa ku dhacay xanuun baa kaga dhacay xanuunkaasina jidhka kale ayuu gaadhayaa sar u soconayaa sida dhakhaatiirtii markaa ay yaqaanaan ayna sheegeen gangari baa ku dhacay ama xanuun kala ku dhacay oo markaysa marka kansara ah, ama gangari baa ku dhacay waxa la xubinta haddii la gooyo waxaa la rajaynayaa qofkan inuu badbaado intiisa kale badbaado haddii laakiin loo daayo saruu u raacayaa jidhka kaleu ku fidayaa marka waxa weeye qofkii waa galaafanaya waa galaafanaya xaaladda caynkaasa in qofka xubintiisan laga jaro indhihiisan laga saaro xubintiisan laga gooyo yani waxaweye addinkan laga jaro xubintan laga jaro yani waxaweeye dee waa dhib bay ku tahay sooma waa dhib ha yeeshee marka la eego maslaxada ku jirta oo ah inta kale in lagu badbaadinayo bi hada alictibaar waa maslaxo ya waa maslaxo marka shay baa waxa weeye yani geesna isagoo nooc dhibi ku jirto ayaa waxa ka badan haddana dee maslaxada shaygan ku suganee markaysa markaa gashay ayaa markaa ka badan haddama aragtaa marka waxaa la odhanayaa qofkan indhihiisa in laga saaro ama xubintiisa laga gooyaa dee isaga danbay u tahay khayr bay u tahay khayr bay u tahay oo waa laba dare lagu doorransiide inay markaa jirkiisao dhan galaafataa ka daran xubintan inuu waayo ya isagoo dhanba in la waayaa dee kasii daran sooma marka bi hada alictibaar marka la eego dee waxa weeye khayr bay isaga u tahay in xubintan laga jaro mar haddii aynay seeda ku hagaagayn inta kale si aynay u galaafan in inta kale la badbaadiyo inta kale la badbaadiyo marka shay baa isagoo nooc dhibi ku sugan yahay ayaa haddana maca dalik maslaxada ku jirta daraaddeeda ka faraha badan leh bi hada alictibaar baa la odhanayaa khayr baa ku sugan marka inuu ilaahay sharka abuuro oo ahlu sharka abuuro oo abaalmarinta lagu abaalmarinayo abuuro oo uu qadaro yacni waxa weeye nooc markaa darari ha ku sugnaato laakiin maslaxada ku sugan baa badan bihada lictibaar buu u noqonayaa maadaama khayrka ku sugani ka haalib yahay abuurista ilaahay iyo qadaraadda ilahay baan ka hadlayaa ficlullaahi ah yani waxay noqonaysaa inay tahay markaysa waxaan khayr marka inay tahay oo la odhanayo bihada alictibaar waa khayr lianna alxukma lilhaalib waayo xukunkii haalibka u sugnaaday marka saasaan waxaweye sharka loogu darin culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waalkhayru fii yadayk waxaa laga tilmaamayaa min baabi yani waxa weye aliktifaa biaxadi didayn walkhayru wsharu fii yadayk oo waxay yidhaahdeen waa min baabi isaraabiila taqiikum alxara waa min baabi aliktifaa biaxadi didayn labadii lid baa mid ahaan lagu kaaftoomay waana dhacdaa khayrka iyo sharka dee in la israaciyo wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi sida xadiiskii jibriilba ku soo iyadoo aadna siisay waxaanad cidnaba siin dabeedna ilahay wuxuu ku yidhahdaa maydin siiya wax ka fadli badan taas oo maxaa ka fadli badan ba yidhahda waabay la yaabanba dabeedna wuxuu yidhaahdaa uxillu calaykum ridwaanii fala asqatu calaykum bacdahu abada raalli ahaanshahayga ayaan korkiinna ku dejinayaayo dib idinku cadhoon maayo marka waxaa laga qaadanayaa raalli ahaanshaha ilaahay inuu ka wanaagsan yaho ka khayr badan yahay wixii la siiyey hore oo dhan inuu ka wanaagsan yahay taasaa laga qaadanaya raalli ahaanshaha ilaahayna waa mid aad iyo aad u qaaliya weeye wa ridwaanu min allaahi akbar yani waxa weeye aayaddaa markaynu maraynay tafsiirka ah, wa ridwaanu min allaahi akbar yani waxa weeye kelmad yar oo kollay marka balaaqada aayadda ku sugan iyo raalli ahaanshaha sida markaa laynoogu sheegay yani waxa weeyaan iyo cidamka uu leeyahay ayaynu ku tilmaannay marka waxa weeye hadda kama gaadhno marka ciddii u baahani markaysa marka ha raajacdo kelmad markaa aad u cajiiba baynu halkaa kusoo naqlinay oo aynu ku sheegnay waa yahay ishkaal baa iman karaa ishkaalkaasi wuxuu ku saabsan yahay oo raalli ahaanshaha ilaahay miyuu aragtida ilaahay la arkaaye muuminiintu ay arkayaan ee daawanayaan miyuu ka weynaansha badan yahay sabta laynoo sheegay sida xadiiska uu sheikhu axaadiista ku khatimayaba yacni ku sugan xadiisu suhayb in waxa weeye aragga ilaahay ay arkayaan ee ilaahay istusayaa inay tahay wax walba ka ka qiimaha badan marka see loo kulminaya yani waxa weeyaan wax ka fadli badan baan markaa eh, maydi siiya oo raalli ahaanshii lagu fasiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa eh, marka uu sidan ilaahay ku odhanayo in marka waxaa naciimka kale ay tahay ee ayn markaa ku jirin aragga ilaahay aanu ku jirin oo aragga ilaahay aanu markaysaga ku jirin yani taas ayaa lagu xambaaraya yani marka waxay noqonaysaa inay marka waxa weeye aragtida ilaahay ay kasii mudan tahay oo kasii fadli badan waayo labada mid walba waxa laynoo sheegay yani waxa weeye in ay tahay yani ta ugu fadliga badan ama ta ay ugu jacaylka badan yihiin xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can jariir bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala kuna cinda rasuuli ilahi sal allahu aleyh wasalam fanadara ila alqamari leylat albadri jariir ibnu cabdillaahi albajali waxa uu yidhi waxaanu ahayn cinda rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa qaar ku sugan baanu ahayn fa nadara ila alqamar markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu eegay dayaxa leylat albadri habeen markaa dayaxu buuxo afar afariyo tobnaada ayuu dayaxa sare u jalleeco sare u eegay wa qaala wuxuu idhi innakum idinku satarawna rabbakum ciyaana satarawna waa arki doontaan rabbakum rabbigiin ciyaana ay mucaayiniina xaal aad tihiin qaar indhihiinna ku arkaaya aad ayay arki doontaan ciyaanan waxay noqonaysaa waa masdar weeyi waa caayana yucaayinu ciyaanan wa mucaayanatan lifaacala alficaal walmufaacala marka ciyaanan waxaa loo jeedaa mucaayinina yani markaa xaala indhihiinna ku arkaysaa caayana absara bicaynihi weeyi indhihiisu ku arka kamaa tarawna hada alqamara ay ru'yatan ka ru'yatikum eh, hada alqamar yani aragti la mida aragtidiinna dayaxan arkaysaan oo kale aragti la mida ilaahay arki doontaan laa tudaammuuna fii ru'yatih miimka in la shado iyo in la khafiifiyo labadaba culammadu waa u dabdiyeen sida shuraaxda axaadiistu ay sheegtay laa tudaammuuna iyo laa tudaamuuna labadaba waa loo dabdiyey marka la yidhahdo laa tudaamuuna oo miimka la khafiifiyo waxay noqonaysaa laydinku dulmin maayo fii ru'yatihi aragga ilaahay aa arkaysaan min adaym baa laga keenay daym waa maxay adaym waxaa la yidhaha dulmiga daad ya miim dulmiga la yidhahda yacni laydinkuma dulminaayo aragga ilaahay arkaysaanoo wax tacadiya laydinku samayn maayo laydinma jiirjiirayo ilaa haddii laydin jirjiro laydin cidhiriyo laydin daafadeeyo yacni waxa weeye waa laydin dulmiyey ya ruux waliba halkiisu ilaahay ka arkaya yacni waxa weeye mid markaa dhibi ka dhacayso aragga ilaahay la arkaayo mid dhibaata ka dhacaysa maaha waxaa kaloo loo dabdiyaa laa tudaammuuna oo miimka la shido weliba marna waxaweye ta'daa markaa la kordhigaa marna ta'daa la godaa wejiga marka waxaweye miimka shidiis qiraa'ada tashdiidka marka la yidhahdo laa tadaammuuna ay laa tatadaammuuna min baabi xadfi ixda taa'ayn bay noqonaysa marka waa tadaammigu isma cidhiidhiyaysaan weeye marka miimku shidan yahay waa min atadaammi o waa iscidhiidhigii ay laa yandamu bacdukum ilaa bacdin qaarkiin qaarka kale uma dunmayo yani ma cidhiidiyayo yani markaa isma cidhiidhiyaysaan laa tudaammuuna marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa oo miimka shidan yahay laakiin taadu godan tahay yani marka laydinkuma cidhiidhiyaayo waayahay waxaa kaloo soo arooray laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna laa tudaaruuna iyo laa tudaaruuna ra in laga dhigo halka miimka taasina axaadiista qaar bay ku soo aroortay oo waxaweye iskuma dhibaysaan qaarkiinba qaar kale ku dhibi maayo ama laydinku dhibi maayo laa tudaaruuna markay tahay oo ra'du mukhafaf tahay waxay noqonaysaa min adayr laa dayr ya yani laydinkuma dhibaayo mm, min adayr bay markan kalena waxay noqonaysaa laa tudaaruuna ra'du shadan tahay yani waxay noqonaysaa iskuma dhibaysaan oo qaarkiinna qaarka kale ku dhibi maayo muttafaqun calayhi iyo muslim baa isku waafaqay bacdu ahli cilmi waxay ka hadleen lafdadan markaa ciyaanan iyadoo bukhaari ku sugan muslim kuma sugna eh, bukhaari bay ku sugan tahay ta noocaasa culamada qaarkood kolley waxay ka hadleen markaa subuutkeeda maca kowniha fii saxiixi albukhaari bacdu cilmi ama bacdu alayimma ka hadlay calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanaya ru'yada ilaahay la arki doono ahlu jannu ay arki doonaan baa laga qaadanayaa marka ru'yo waadixa in ilaahay la arki doono ayaa xadiisku tilmaamaya axaadiista ku soo aroortay adilada ku soo aroortay aragtida ilaahay la arki doono ahlu jannuhu aakhire arki doonaan waa adila mutawaatira aayadaha qur'aankana waa laga deliishaday axaadiistuna waa mutawaatiro alcallaamatu ibnuqayim kitaabkiisa xaadi larwaax waxa uu soo arooriyey koob iyo soddon saxaabi axaadiistoodii ayuu mid walba markaysa markaa keena weliba markaasu riwaayaadka badan markaa ma soo aroorinaya saxaabi kasta waxaan ku kaaftoomaya hal xadiis hal riwaayo waxaa laga yaabaa markaa saxaabada qaarkood in laga yaabo toddoba riwaayo in lagaga soo wariyey ya marka waxa weye mid walba waxaan keenayaa unbuu yidhi yani qaarkood waxaa laga yaba hal riwaayo in lagaga keenay marka horeba oo kaga soo arooray laakiin qaar baa laga yaabaa riwaayaad mutacadida oo badan inuu kaga soo arooro kaga yimi dad badan ka wariyeen marka wuxuu uhi kuwa riwaayaadkaa badan ma wada keenaayo laakiin saxaabi kasta waxaan ku kaaftoomaya hal riwaayo koob iyo soddon saxaabi axaadiistood ah buu keenay oo ru'yadu wada sheegaya aragga ilaahay arki doonaan mu'miniintu dhammaantood wada sheegaya wuxuu ku keenaya kitaabka xaadi alarwaax ila bilaad ilafraax kitaabkaasuu ku keenaya marka axaadiista ku soo arortay waa axaadiis axaadiis mutawaatira wey aayadaha qur'aankaana waa laga daliishaday ay ka mid tahay yani wujuuhun yowmaidin naaira ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay eegaysaa nadarkaasi waxa weeye waa nadaru ru'ya waa nadarkii ruyada ahaa weeye yani nadarkii ru'yada ahaa weeye kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun markii laynoo sheegay gaalada in laga xijaabaayo dee hadday mu'miniintu la mid yihiin oo iyagana laga xijaabaayo gaalada laguma gaar yeelin faa'iidada ku jirta in lagu gaar yeelaa maxay noqonaysa marka laynoo sheegay gaalada in laga xijaabayo ilaahay aynay arkaynin waa in laga qaadanayaa inay muuminiintu aynay kala mid ahay inay ka duwan yihiin wailaa faa'ida kuma sugnaatee in la yidhaahdo yani gaalada laga xijaabaya haddii khalqigoo dhan laga wada xijaabaayo oo cid arkaysaaba aynay jirin cid arkaysaaba aynay jirin liladiina axsanu lxusna waziyaada ayaa ka mida ziyaadadu waa nadar ilaa wajhi illah xadiiskan suhaybna waa sii caddaynaya waa sii fasiraya waa sii caddaynaya marka waxa weeye axaadiista mutawaatiradabaa caddaynaysa markaa saas aawadeed waa in la ictiqaadiya la rumeeyaa xadiiskana markaa ru'yada waxaa looga jeedaa waa ru'ya basariya loogama jeedo cilmi laga tilmaami ru'ya cilmiya waayo muminiintu markay adduunyada joogeenba ilaahay waa yaqaaneen waa garanayeen yacni arrinkan laynoo sheegay inaan weli dhicina dhici doono ee siinka marka waxaa la geshaysay yani xarfu tanfiis satarawna rabbakum ciyaana ya wuxuu caddaynaya inay ru'yadu basariya tahay waa arin mustaqbali oo dhici doona yani waxaweye maalinta qiyaamaha axaadiista qaarkoodna ay sii caddaynaysaa markaysa inay ku saabsan tahay iyo aakhira iyo jannada gudaheeda inay ku saabsan tahay ta kale ru'yada basariga waxay qaadataa hal mafcuul ru'yada markaysaga cilmiyadiina waxay qaadataa lama mafcuul haddana waxaa la siiyey ismka keliya ee mansuubun cala tacdiim ta'aduban rabba keliya ayaa markaysa waxaa la siiyey isimkaasay nasbisata ya yacni mid labaad lama keenin ciyaanan iyadu waxay noqonaysaa markaa xaal bay dee wa masdaru munakarun xaalan yaqac marka ru'yadu inay basariyo tahay taasina waa ku tusinaysa waxaa kaloo ku tusinaya ru'yadii dayaxa ayaa markaysaga ah ru'yada lagu shabahay ya wa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi labada la arkaayo dayixiyo allah ah layskuma shabihin laakiin wa tashbiihu ru'yati biru'ya aragtida aragtida lagu shabahaya xagga wuduuxa iyo caddaanta iyo labsi inaanu ku sugnayn iyo shaki wax la yidhahda aanu ku jirin yacni sida marka waxa dayaxaas yani dhammaystirmay yani markaa aan looga shakinayn araggiisa marka waxa weye si waadixa loo arkaayo saasoo kale u arki doontaan aragti taa la arki doontaan yani macnahaas ayaa looga jeedaa yani laakiin tashbiih khaaliqa iyo dayaxa laysku shabahayo ma aha xaasha wakalla laysa ka milihi shay ilahay wax la ma jiraan laakiin labada aragtiyood ba xagga wuduuxa iyo waxaweye shaki la'aanta layskaga shabahaya yani bishu markay yartahay tahay bilato waa dhacdaa in laysku qabto laysku khilaafo yani waxa weeye laakiin dayuxu markuu dhammaystirmo bedri noqdo layskuma khilaafo ya marka ru'yo waxaan ikhtilaafii ku sugnayn oo wax shakii aanu ku jiri oo wax madmadowi aanu ku jiri oo dadka qaar inuu ka qarsoomaya aanu ku jirin yani markaa waadix ah ayaa arki doontaan baa laga tilmaamaya marka ruyadii marka dayuxuna waa ru'ya basariya marka ru'yatan ka ru'yatikum yani maadu waa masderiyo iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinayaa waa tashbiihu ru'yati biru'ya sidaas aawadeed waxay noqonaysaa ru'yatan ka ru'yatikum haada alqamar aragti la mida aragtidiinna arkaysaan dayaxaas arkaysaan aragti la mida ayaa rabbigiin arki doontaan marka ru'yatan baa la qadarayaa masdarkii baa muqadara yacni maada iyo ficilka ka dambeeyana masder baa laga dhalaalinaya marka ru'yadii in ru'yo lagu shabbahaayo dee xadiiskaabay sariix ku tahay yacni inay tahay tashbiihu ru'yati biru'ya ya markaasaa lagu sii caddeeyey laa tudaamuuna fii ru'yatih saas lagu caddeeyey ama laa tudaamuuna fii ru'yatih xadiidka kun iyo sagaal boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo lix wa can suhaybin radia allaahu canhu xadiidkan suhayb baa laga warinayaa suhayb wuxuu ku caanbaxay suhayb ruumi waa suhayb ibnu sinaan waxaanu ahaa carabi ruumi ma ahayn laakiin ruum marka waxaa loogu nisbeeyey ruumku waxay qafaasheen isagoo yar waxaa jira xadiis soo arooray oo sheegaya in cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaah oo ku yidhi nin wanaagsan baa tahay laakiin saddex arrin baan kugu qoonsaday cumar baa ku odhanaya waa midda koowaade adaan ubad lahayn baad kunyo samaysatoad tidhi abu fulaan baan ahay waa midda labaade adoo ruumi abaad carab u nisbe sheegatay waatii carab baan ahay wuxuu yidhi arrinka saddexaadna waxa kugu sugan buu yidhi sarafun fi acaam cuntadaad ku israafto aad baad cuntada u farabadisaa cunto badan baad karisaa wuxuu yidhi marka hore waxaad tahay nin qiimo badan aad u qiimo badan ayu rajulin anta lowlaa khisaalun alaaun fiik wuxuu yidhi iktanayta walaysa laka walad wantamayta ila alcarab wa anta min alruum wa fiika sarafun fi acaam waa uga jawaabay saddexdiiba wuxuu yidhi arrinka ku saabsan amaa qawluka igtanayta walam yuulad laka fa ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kannaani abaa yaxya arrinka ku saabsan kunyaad yeelatay adaan ubad lahayn rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam baa kunyada ii sameeyo igu kunyeeyey abaa yaxya way dhammatay taas mar haddii nebigu kunyada ii sameeyey ishkaal ma leh yacni qofkii cilmiga badnaabaa waxaa dhici karta mas'ala inay ka qarsoonaato cid markaa cilmi ahaan ka hoosaysa yacni isaga u waadixo masaladaas u cadda oo in mas'alo qof ay ka qarsoonto ma faa'iidaynayso ilaaba ilaa inuu isagu yahay ka cilmiga yar waxaa dhici karta majmuuca cilmiga isagu cilmi badan haddana masalo isagu inuu ka ilduufo ama uu garan waayo ama ay ka qarsoonto oo marka waxa talabadiisa mid ka mid ah hadduu doono garanaayo ama mid markiisa marka waxaan ka hooseeya garanaayo ayaa dhici karta marka mas'aladani isaga markii cumar waa ka qarsoonayd axaadiis kaleba dee waa leedahay marar kale aynu sheegnay arrinka ku saabsan buu uhi waama qawluka in tamayta ila alcarabi walasta minhum wa anta rajulun min alruum fa innii rajulun min annamir ibnu qaasid qabiil carbeed oo namir ibnu qaasid la yidhahdaan ka soo jeedaa fasabatnii ruum min almawsil bacda id ana ghulaamun caraftu nasabii yacnii anigoo wiil ah nasabkayga yaqaana oo nasabkayga garanaya oo qoladayda garanaya ayaa rur i qafaalatay markaasay ay addoonsadeen markii dambena markaasaa dee markaas sidaa laygu iibiyey reer maka waa laga iibiyey markii dambe addoon markaa saasuu ku ahaa dulmiga noocaasaa ku dhacay marka ruum saasaa loogu nisbeeyey laakiin waila waa min alcarab wa ama qowluka fiika sarafun fi acaami fa innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul khiyaarukum man acama acaam riwaayaadka qaar waxay ku darayaan waradda asalaam arrinka ku saabsan cuntadaad ku israaftaa cuntada marka ayaad aad u farabadisaa karinteeda iyo ashyaadaas wuxuu ihi waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi waxaa idinku khayr badan cidda cuntada quudisa salaamtana celisa marka cuntada waxaan u badiyaa si aan dadka u siiyo ayaan cuntada u fara badiya xadiiska sidaa ku soo arooray yani markaa turuq badan buu leeyahay saxaabo kala duwanna waa laga soo wariyey oo markaysa marka ayaa laga soo wariyey suhayb laftiisana waa laga wariyey jaabir waa laga soo wariyey saxaabo kale waa laga soo wariyey imaam axmed iyo xaakim iyo tabaraani iyo mashaayikh badan ayaa soo wariyey diya almaqdasi fi axaadiis almukhtaar ayuu ku soo wariyey xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya waa xadiiun xasan culamo kale waa taxsiiniyeen ibnu kaiir yani isaga laftiisu waa markaa quweynaya albani waa saxiixinaya wuxuu odhanaya majmuuca turuqa marka laysu geeyo wuxuu noqonayaa saxiix duruqda qaarkoodna waaba xasan shawaahid mutacadidna waa leey saas aaweed buu saxiixada yani marka muslim sahayb wuxuu ku leeyahay saddex xadiis labada kalena waa soo maray kii saddexaadna waa kan xadiis afraad saxiixu muslim kuma leh labada xadiise kale uu ku leeyahay waxa weeye mid waa xadiiska ku saabsan cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr xadiiskaa waa ku leeyihi wuxuu kale ku leeyahay xadiiskii qisadii ku saabsanaa wiilkii saaxirkii iyo boqorkii iyo raahibkii qisadii ku saabsanaa baabusabri baynu ku soo marray xadiiskaana waa ku leeyihi xadiiskii saddexaadna waa kan saddexdaa xadiis buu saxiix muslim ku leeyahy xadiis afraad suhayb looguma soo warin fii saxiixi muslim wa can suhaybin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida dakhala ahlu ljannati aljanna rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam hadday ahlu jannuhu jannada galaan yaquulu allahu tabaaraka wa tacala allah wuxuu yidhaahdaa tabaaraka isagaa barakadiisa iyo khayrkiisu fara badatay watacaala isaga koreeye turiiduuna shayan asiidukum ma doonaysaan waxaan idiin kordhiyo hamsatulistifaamkii baa qadaran fayaquuluuna waxay odhanayaan alam tubayid wujuuhana miyaad wejiyadayada caddayn alam tudkhilna aljanna miyaanad jannadana gelin wa tunajjina miyaanad naga badbaadin min annaari naarta fayakshifu alxijaab allah wuxuu faydaa xijaabka ayuu iska qaadaa fama uctuu shayan axaba ilayhim min alnadari ilaa rabbihim famaa uctuu lama siin shay an shay lama siin axabba ilayhim looga jacayl badan yahay min alnadari ilaa rabbihim eegista rabbigood ay eegayaan shay marka waxa weye ay ka jecel yihiin yani markaa lama siin waa shayga ugu jeclaanshaha badnaayeen buu noqonaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey weliba ziyaada jirtay taasina waxa weeye marka waa ziyaadadii yani marka ayaa ku jirtay isla xadiiska yani inay ziyaadadii tahay liladiina axsanu wa ziyaada wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati yahdihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim alanhaaru fi jannaati naciim ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan ee sameeyey wacamiluu asaalixaati sameeyey camallada wan wanaagsan yahdiihim waa hanuuninayaa rabbuhum rabbigood biiimaanihim wuxuu ku hanuuninayaa sababtii iimaankooda ayuu markaa ku hanuuninaya yani bisababi iimaanihim ayuu ku hanuuninaya ama biiimaanihim iimaankooda xaalay ku dheehan yihiin buu ilaahay hanuuninayaa ayuu ilaahay hanuuninayaa haddii la yidhaahdo waxaa looga jeedaa aakhiro waxaa la odhanayaa iimaankay adduunyada kula yimaadeen baa jannadii lagu hanuuninayaa guryahoodiiyo meeshay geli lahaayeen oo mid waliba gurigiisa oo uga garasho badan yahay gurigu adduunyada ku lahaa gurigiisa siduu markaa u garanayo yacni waxa weeye markaa wuxuu u garanayaa siduu adduunyada gurigiisii u garanayay si la midu jannada meeshuu ka gelayana u garanaya yahdihim waa hanuuninaya rabbuhum rabbigood biiimaanihim sababtii iimaankooda ayuu ku hanuuninayaa meeshay jannada ka gelayaan buu ilaahay ku hanuuninaya oo mid weliba gurigiisa wuxuu noqonayaa ahdaa ilaa beytihi min beytihi fi dunya tajri min taxtihim alanhaaru fi jannaati naciim tajri waa durduraysaa waa yaacaysaa min taxtihim iyaga hoostooda al anhaaru durdurada ayaa yaacaya oo sabaynaya fii jannaati naciim jannooyinkii naciimka u saaxiibka ahaa gudaheeda yani durdurada asabaynaya yaacaya dacwaahum yani ducadoodu iyo yeedhmadoodu iyo hadalkay ku hadlayaan fiiha jannada gudaheeda ay ku ducaysanayaan subxaanaka allaahumma subxaanaka ay tanziihan lak ilahu adaa xumaan ka nasahan allaahumma ya allaahu allaahu wa taxiyatuhum salaantoodu fiiha jannada gudaheeda ay isku salaamayaan ama lagu salaamayaa salaamun waa salaam ay salaamun calaykum qaarkood ba qaarka kale ku salaamaya malaa'igtaa ku salaamaysa allah baa ku salaamaya wa aakhiru dacwaahum ducadooda waxa ugu dambeeyaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yacni alxamdu lilaah ilaah baa mahadi u sugnaatay mahadoo dhan allah baa la gaara rabbialcaalamiin khalaa'iqda rabbigood ayaa mahadoo dhan la gaara yacni ducadooda taasaa markaa ugu dambaysa oo ay ku khatimayaan yacni hadalkii wixii ay dalab sameeyaan ay yidhahdaan waxaan naloo keeno ama waxaanu helo yani waxay ku khatimayaan alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alxamdu lilahi aladii hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah allahuma sali cala sayidina muxamadi wacala ali muxamed kama salayta cala ibrahim wacala ali ibrahim wbarik cla muxamadi wacala ali muxamed kama baarakta cla ibrahim wacala ali ibrahim inaka xamiidu majid qaala mualifu yaxya nawawiyu gafara allahu lahu faragtu minhu yowma linayn raabica cashara shahri ramadaana sanata sabciina wa sittimia halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii riyaad asaalixiin oo uu lahaa imaamu nawowi raxima allahu alimaam annawowi ilaahay ha u naxariisto wagafara lahu wagafara liwaalidayh allahuma arxamhu warxam waalidayh allahuma adkhilhu jannata alfirdowsi alaclaa ilaahay markaa jannada ha geliyo oo darajaadka sare ilaahay ha siiyo oo firdows alaclaa ilaahay haynagu anfaco yacni halkaas waxaa inoogu khatimay kitaabkii riyaad saalixiin ayaa inoogu khatimay darsi kale wixii ay noqon doonto insha allahu tacaala dib baa laga soo sheegi doonaa laakiin qadar buu kollay fasaxa yar noqon doontaa insha allahu tacaala wallahu aclam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات allahuma anfacna bihi allahuma anfacna bihi allahuma anfacna bihada alcilmi allahuma anfacna bihi allahuma anfacna bihi ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma akfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma ina nas'aluka xusna alkhatima allahuma ina nas'aluka xusna alkhatima allahuma wafiqna lima tuxibu watarda allahuma wafiqna lima tuxibu watarda allahuma wafiqna lima tuxibu watarda allahuma ina nas'aluka iimaana saadiqan allahuma ina nas'aluka xusna alkhatima allahuma ina nas'aluka xusna alkhatima allahuma akfir lana allahuma kfir lana dunuubana ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma acfu cana allahuma inana fuqaraau ila cafwika wamaqfiratika waanta haniyun can cadaabina fakhfir lana warxamna ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma kfir lana warxamna allahuma kfir lana warxamna allahuma kfir lana warxamna allahuma kfir lana warxamna allahuma wfiqna lima tuxibu watarda allahuma ina nas'aluka alcafwa walcaafiya walmucaafaata addaa'ima fi dunya walaakhirah allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed